ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد waxa aynu ku dhex jirnay fadligii iyo faralnimadii xajka fadliga uu leeyahy inuu faraliyo iyo waxyaabaha looga baahan yahay qofka xajaya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yakhtub waxaan maqlay nebi maxamed oo khudbad akhriyaya oo yaquulu leh laa yakhluwanna rajulun nin yuu la gaar noqonin biimra'atin ruux dumar ah yo isku keliyaysanin ilaa wa macahaa duu maxram iyadoo uu la socdo mid gacala mooyaane mid xigtadeeda mid ka xaraama walaa tusaafiru lmara gabadhu yay socdaal iyo safar gelin ilaa maca dii maxram qof aan gayaan ahayn oo la socda mooyaane faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi yaa rasuula allah nebi allow ina imra'atii ooridaydii kharajat xaaja way baxday iyada oo xaj tegaysa islaantaydii xaj bay u baxday wa wainnik tutibut anigana waxa laygu qoray wa wainii aniga uktutibtu waxaa la igu qoray oo la igu liiseeyey fii qaswati kada wa kada dagaalka hebel ee hebel inaan colkaa raaco oon ka qayb galo maxaan yeelaa ma dagaalkaan raacaa mise islaantii baa ka daba taga xaas faqaala wuxuu ihi inaliq waa dhaqaajiyo faxuja xaj soo gudo maca mra'atik oridaada adigoo wehelinaya waararadoo islaantaadii raaco xajka u raac oo u noqo maxram oo ka ilaali khulwadii cidlada muttafaqu calayhi walafdu limuslim xadiidkaasi waxa uu tilmaamaya shuruudaha gabadha marka ay xajayso inuu ka mid yahay inay maxram wadato ninkeeda amaba cid kale oo aan gayaan ahayn waxa ugu horraysuu mustafaadaadka xadiidka ka mida taxriimu khurwati almar'ati alrajuli bilmar'ati alajanayiya nin iyo gabadhi waa inaana isla kaliyayso ama guri ha ahaado ama gaadhi ha ahaado ama cidlo iyo bannaan ay marayaano isla safreen ha ahaado taa shareecadeennu way xaaraantinimaysay dhaqa soomaaliyeedna laguma banaysan karo dhaqa shisheeyena laguma banaysan karo waaya ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dam wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamka shaydaanku waxa uu ka qulqulaya oo uu ka dhex maraya halka dhiigu maro maskaxdiisa wadnihiisa intaba waa maraya buu la daba taagan yahay sidaa darteed mar kasta isku keliyaystaan ka saddexaynaya waa shaydaan iyadana wuu labaadiyeynayaa waxbaa soo haraaciyaya ama si unbuu u gujaynaya isagana waa sidaas oo kale dabeedna labadan qof marka hore khajiraadu way ka yarbihi kartaa kadibna dee waxaba iman kara macsiya iyo xumaan markay u sahlan tahay qofkan karaamadiisii ayaa meelka dhac ku imanayaoo dadka tuhmaya marka arrintaa oo runtii ummadaha shisheeyuhu aan diinta lahayn ay aada u suuq geliyaan waa in laga feejignaadaayoo qofku caarkiisa hablihiisa iyo kuwa ay gacalka yihiin iyo kuwa muslimiintaba waa inuu ka ilaaliyo oo adiga arkay oo hay-ad walba iyo wasaarad walba inan yarunbaa wasiirkiiyo dhiijigaba ku naban meel laga soo waaridada waa la soo wadaya odaya waxaa la odhanayaa kaashiyeerka iyo raggu waxbay cuncunaano xokaynaha iyo ragga way ku culus tahayoo iyo kombyuutarka iyo teebkaa la garaaco waa howlaha dumarka u dhib yaroo halkaa agtaada ha fadhido markaasaa dabeedna kuwii muslimkaa ah way sii dhaafto kuwii gaalada ahaa ayaa haddana hablaheenii yaryaraa ay xokayn u wada yihiin oo lagu odhanayaa habeen iyo maalin bay halkan wada joogaano ama xisaab xidh baa soconaya ama operation baa la wadaa oo aqalkaa loo wada hoyanaya marka arrimahaas waa arrimo aada u liita weyn oo raganimada ka soo horjeeda iyo qiirada dadka muslimka ay u leeyihi waxaynu halka ka fahamnay oo kale cibaadadii siba gaar ahaan de cibaadada xajka la idhaahdo waxay u baahan tahay marka ay ku waajibayso gabadhii in ay hesho maxram marka uu ku waajibayo waa shuruudaha shuruud ulwujuub baaba lagu tirinayaaba waaya waxaa la ilaalinaya karaamadeeda iyo dhowrsanaanteeda ayaa qofkan la ilaalinaya waxaynu halkan ka arkaynaa faralku waa laba arrimaha awlawiyad buu islaamku u sameeya tartiib marka hore faral iyo sunna sunnaha la horraysiinaya fardulcayn iyo fardulkifaaya fardulcayn kaa horeynaya ninkan inuu gabadhiisa fardulcaynka ay soo gudanayso la soo fuliyo oo xajka ah oo maxram uu u noqdo oo hulwada ka ilaaliyo waa faral jihaadka loo baxayna markaa fardulkifaayo ahaa fardulcaynka u dhaqaaq buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam asa loo tartiibinaya arrimaha ciddan maxramka u noqonaysa waa maxramkii xurmadiisu mu-abadka ay ahayd eenay mu'aqadka ahayn sida masalan sodogii iyo sodohdii iyo sidoo kale walaalkeedii iyo awowgeedii iyo inankeedii iyo dadka noocaas laakiin kuwii biljamciga ku xaraam ahaa iyaga maya maxramkan isaga ahay dee goortuu ruuxan dumarkaa maxram u noqonayo shuruuduu leeyahy waa inuu qof muslima yahay qof qaangaala waa inuu yahay qof miyir qabo waa inuu yahay oo ilmihii yaraa iyo kii waalaa maxramun ma noqonayaan ruuxa dumar ahee maxramka u baahanaysaa waa ruux cawro yeelatay bay leeyihin culimadu masalan toban jir iyo meelaha markay inanta ku dhawaato had iyo jeer waxay u baahan tahay in cawradeeda la asturo qaarkoodna waxaabay ka dhigeenba sabca siniin toddoba jir toddoba jir iyo kol hadday ka weynaato waxay u baahanaysaa waa dee qof cawro yeelan kara xajkan isaga ahay kol hadduu gabadhan ku waajibay oo faral uu ku yahay ninkeeduna dee waa inuu la soo fuliyaa nusuusta shardi ka dhigaysa gabadh inaanay keligood socon meel keligeed lala gelin waa badan tahay waxaa ka mid a xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen uu nebigu uhi laa yaxilu limra'atin an tusaafira yowman walaylatan ilaa wa macaha duu maxram gabadh xalaalu ma aha inay socoto masaafad habeen iyo maalin la socdo iyadoo maxram la socdo mooyaane masaafada marka la leeyahay habeen iyo maalin la socdo uu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam laguma xisaabtamayo diyaarad iyo tareen iyo gaadi iyo waxaan dheereeya laakiin waxaa lagu xisaabtamayaa dee qof labada lugood ku soconaya ama neef xoolaa fuushan intuu socon karaaba isweydiin leh habeen iyo maalin afar iyo labaatankaa saacado intuu socon karo qofku maba badbaba waa afartameeye kiilo mayl meelahaas xadiid kaloo saxiixu muslim ku sugnaana nebigu waxa uu ku uhi laa yaxilu limra'atin an tusaafira safaran ilaa wa macaha duu maxramin laha xadiidkii kale isaguna mustadmaam sanadka saxiix ahaa laa yadkul cala almar'ati rajulu ilaa wa macaha maxram yaan meel lo lala gelin ba intaasoo nusuusii way isu wada markhaati furaysa masaladan culimadu waa isku khilaafeen in badan qowlkan ay ku tegeen nusuustaas kusoo soo aroortay waxay leeyiin gabadha hadday safrayso ama ay xajayso ma geli karto waana xaraam ilaa ay maxram hesho ama zawjkeeda waxay se isla waafaqsan yihiin hadday waajibkan ka tagto oo iska gudato xajkii inuu ka ansaxayo macsiyaba ha ku dhacdeen culimada qaarkood waxa ay ku tagaan haddii gabadha arrinkeedu dumarka in xaaladooda la yar kala qaado oo arrinta noocan oo kale gabadha dhallinyarada ahe loo hunguroonayo ay mamnuuc ka noqon karto islaanta weynna eh, in ay u bannaanaan karto ama marka ay helayso gabadhiiba dumar badan oo ay weheshato a'immada qaarkoodna sida ibnu taymiya oo kale marka fitno laga aami yahay buu isaguna leeyahy haddii fitno laga aami yahay dee xadiidkii waa kii lahaa gabadh baa zamaanka marka islaamku baaho ee awoodda yeesho ee amni la helo meel xiro xiiro laydhaa ka safri doonto kacbaday tegi doontaa iyadoo ilaahay un mooye cid kale aan ka cabsanayn lama sheegin dee cid la socoto marka haddii arrintaasi ay xaaraantahay nebigu ma sheegeen arrintaas marka waa in fitno laga aamin yahay ayaa ay leedahay mawdicu lijtihaad bayna alculamaa iyadoo xadiidkana aad arkaysa haddana aqwaasha culimadu ay sheegeenna waa inahaas weeye laakiin cumuuman markaynu arrintan xajka eegno iyo siiba waktiyadii horeba iska dhaafo waktigan casriga ah gabadhu waa lagama maarmaan maxram weligeedba mutacalimo ha ahaato weligeedba xoog ha ahaato inay maxram heshaa waa daruuri waayo safarkani waa safar khayru caadiya hawsha la qabanayaa waa hawl aada u dhib badan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam jihaad ku tilmaamay jihaad haddii la ydhaha weerar iyo difaacba uu leeyahay xajkuna labadaada uu leeyahay gabadhii mararka qaarkood bay u baahanaysaa iyadoo aad walwaalayso inaad dawaafiso ama adiga dabada ku haysato adiguna kurkii hore jiidaya aatay iyaduna rimoorkii ay markay meesha aad dawaafkii mari kari weydo ama meelihii la tuuraya ay geli kari weydo iyadoo xooggiila haddana in adugu aada hagtaabay u baahanaysa mararka qaarkood baa qofkii luqadii aanu garanaynin oo uu ambanaya tagsigii wuxuu ku raaci lahaa iyo dadkii hagi lahaa wuxuu ku odhan lahaa midna ma garanayo dabeedna cidlay fadhiisanaysaa karaamadeedii baa lumaysa mararka qaarkood bay counterku xallili karaan iyo kuwan baasaaboorada iyo waxa hawlaha badan dadka ku qabsada mase garoonka lagu reebi karaa maqsin la gelin karaaba mararka qaarkood bay qofka dumari u baahanaysaa wax kaadigeeyada oo aanay gaari karaynin xamaamka ah saxmadda iyo dhibaatada jirta daraaddeed marka in la yidhaahdo un gabadhan eh, ha iska tagta iyadu meesha ma qabato tu labaadna ma qabato oo nooc xeeladaysiya iska noqonaysa ama bareedhba ah iyadoo qofkii uu ilaahay u cibaadaysanayo arkaanu islaamkii mid kamida uu gudanayo oo dembi dhaaf uu doonayo inuu xajkiisii been ka bilaabaana meesha ma qabato oo la idhaahdo ha lagu qoro oo qof baa wuxuu odhanaya saddexdiinan iska bixiya aniga xajka iga bixiya saddexdiinan saddexdiinan ba aniga xajin doono maxram u noqonaye oo fiisahana idin soo saari doono waana idin raaciye yaa idinku kharashkayga qaba mid ayba shan boqol bixi dabeetana aniga un igu xidhiidhsama iyo isagiina maxram uma aha qofkani marka istoo su-aal laysa soo weydiiyo ninkan maxay walaahaa walaalkaaba iyado haabay le isna waa walaashay buu leeya waana xaaji dee been baaba albaabkii ku bilaabmayba taasina dhibkeeday leedahay ehm, marka runtii taa waynu baraarujin lahayn haddii gabadhi dee ay heli karayso maxramna waa fiican tahay haddii kalena ha iska joogto intay markaa dhib badan soo gaari lahay xajkeediina shakiganaa ku imanaya dee beenna kuma dhici karayso fiisiina maxram la-aan lama siinayo marka iyadii qofkii kaxayn lahaa marka ay hesho lacagtiisa ayuu xajku waajibaya si kale haddii loo eego jaaniska way ka faa'idaysan kartaao qof gacalkeeda ah oo markaa waxaystay u kabi kartaa way odhan kartaa adiguna dee wax iska bixi ana aan kaa bixiyo badhoosaan aduu si un ha loo farsameeye laakiin dariiqo sharci ahaada intaa waxaynu raacin lahayn dadka waaweyne waayeelka ah ee odayaasha iyo islaamuhu baryahan dambe xajka waa lagu yaro karaameeyaa caruurta ayaa ku ixtiraamta waxa la yidhaha aabba waa ku xajisiinaya ama hooya waa ku xajisiinaya sidaasay yidhaahdaan dhallinyarada debadaha jooga inamiyo hablabaa waxase dhacda iyagoo dadku jeebka yaro eegayo la jeclaynaya duruufta ayay yidhaahdaan odaygu keligii ha iska tago odaygu keligii ha iska tago dadkaa xujaajta ah un iska raac ilaa nin baa soo adigu maxram uma baahnide ama islaanta laftigeedii baaba la diraaba oo la yidhaha waa islaam weyne dadkaasuna iska raacdo qofkaasi wuxuu u dhow yahay markuu garan waayo cunnada ee uu garan waayo hawada ee uu saxmad galo in uu meeluu joogaba iskala garan waayo in badanoo ka midana baadiyaaba laga keenaaba oo la laydh iyo gaadhi u arkana hargeysaaba ugu horraysaba isagoo hargeysaba la yaabsanaa markuu mako afar milyan isugu timaado dhex marana iyo xaramkoo laba milyan ku tukanayso gebigiisuba horta koomu gelayaa qof markaa wuu dayoobaya ama wuu asqoobaya guriga uu degan yahay saan ku aragna had jeer dadka waa in la geliyaa maksinka cimaaraddana ma garanayo shuqadu ku jiro iyo maksinku ku jira nambarkeedana ma garanayo dabeed mar walba wuxuu u baahan yahay qofkaas masaajidkana in la geeyo gurigana iyo sariirtana la tuso isagoo xooga oo laakiin dee reer baadiya islaantiina hadalkeeda ladaa qaarkoodna say u buu gaari jirayba marka waa laydhi islaantii allah yarxamu marka taasina runtii aada looga feejignaado qofka tegaya ee waayeelka ah markaanu dawaafinay bi sanadkii dhawaysay aanu ukhudbadaynaynay ilaa saddex boqol afar boqoloo qof meelahaas ayaanu berigii hore waxaa ka warwareegeyseen maxramkii islaanta eh ma isleedihiin odaygii baa maxram u baahan mar kulay gacanta wada taageen ay yidhaahdeen ha <laughs> markaan dawaafkii ka soo baxna banaankii weynaa taaganne ay yidhaahdeen halkan sheekh odaygii baa maxram u baahan islaan iska daa marka wax xaqiiqo jirta way runtii weliba dee qofku marka uu maaragtay da'da yahay wuxuu u baahanayaa dhakhtarkii wuxuu u baahanayaa raashin khaasa wuxuu u baahanayaa ricaayo gaara markuu in yar dawaafo mararka qaarkood bukaadiba u baahanaya xamaamkuna dee muddaa loo soconaya marka cumuuman waxaynu tajribadaa usoo gudbinaynaa dadka ehelka ah ama asxaabta ah ee tegaya in baraarujintaa lagu sameeyo qof dhallinyaraa oo wax fahmaya oo xil qaada rag iyo dumarba dadkaas loo diyaariyo mararka qaarkood baa waxaa dhacda qofkan la kaxaynayo in lagu daro inan yar oo jaadka iyo sigaarka bawdahayo oo saa ubuuf u buufinaya oo wax macno xaj iyo aanu garanaynin noocan yaryara filimadii ay kasoo qabteen meelahan eh, ciyaalka dhexdoodo oo la ydhaa isba qaangaade ah uu kaxayn karaya islaanteena war islaantii soo kaxeen kolkaasaa isaga iyo islaantiiba ay isla lumaanba meesha wax lagu wacdeeyey ma geynayo dawaaf ma garanayo halkiisana uu baakir ka iibsanaya qaxwadna wuu iska fadhiisanaya islaantiina aqal buu ku qufulaya <laughs> iyadana waanu aragnay runtii markaas war adiguna xaaji baad hay iskaba yaraasido islaanta waa lagu soo daro janis baad haysataaye adeen iska daataadkan iyo waxaan aad cunayso iyo waktigan aad luminayso ka faa'iidaysa janiska marka labadaa qof way isla degayan qof aan mas-uulayn haddii waalidka lagu daro ogaba waa tacaqus qof mas-uula oo janiska ka faaidaysta ila kharash baa baxayo wakti baa baxayo waa masale diinahoo cibaado ah qofka ciyaala suuqaha laga daayo waalidka ee la odhanayo adugu kaxeeyo inta badan dadkaa dabadday ka dhacdaa waxaa dhacda dadka qaarkood oo fiisaha xajka uga faa'iidaysta inay ku baxsadaan ama doonidii la fuulaya ee lagu tahriibaya ay ka dhigtaan iyaguna oo dabeedna markaa sidaa diyaaradda looga dego isagoo sooba xidhayba ayuu jiddo isaga baydhaya dharkiina iska tuuraya kaana waxaynu odhan lahayn camriga iskuma hogtid waktigaagu inuu sii socon doono muddo intaad jiddo ka shaqaysatay inaad soo xaji allahu aclam iyo in meeshaaba aad ku dhiman doonto jaaniska ka faa'iidayso oo intood xajkaaga iyo cumradaada iska dhamaysato kadib haddii shaqotagaa tahay markaa shaqata mashaakilaadka waynu baraarujin lahay runtii qofka muslimka ahina wuxuu u baahan yahay markuu arrimahan diinigaa gelaya iyo mar walba inaanu ilaahay ilaawin oo aanu kasii jeesanine ilaahiisa uu raalligeliyo tallaabo wala qaadayaba waayah وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول nin labuu maqlay labayka can shubruma labayk ilaahayo waan xidhay xajkii can shubruma shubruma ninka la ydhaha waan ka xajaya qofka la ydhaha ninkaasuu maqlay qaala markaa nebigu waxau ihi man shubruma shubrumuu kumu ahaa qaala wuxuu ihi akhun lii aw qariibun lii waa walaalaan leeyahay ama waa qof aanu signo aan ka xajiyayo fa qaala markaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam xajajta can nafsik oo naftaada miyaad ka soo xajtay adigu qaala laa mee weli maan xajin xajkaygii islaamka qaala markaa nebigu wuxuu yidhi xuja can nafsik horta naftaada ka xaj uma xuja can shubruma intaa kadibna shubrume qofka la idhaahdo ka xaj oo ku xigtiin rawaahu abu daawuud wabnu maajah wasaxaxa ibnu xibbaan wاraajixu cinda axmed waqfu xadiidku waana mawsuul waana saxiix weeye waaya aimo badan baa saxiix ka dhiga hadduu axmed macnaha mawquufku ka dhigay qaar badan baa marfuuc ka dhigay xadiidkan sidaa kuu muuqata ee waadixa ah waxa uu tilmaamayaa in qofkii dhintay ama caajidka ahaa ee xajkii tegi kari waaye sidaynu horaba usoo marnay in laga xajiyi karayo oo xajkiina uu yahay cibaadatan taqbalu niyaaba cibaado la yska wakiil noqon karo soo fulinteeda taasuu muujinayaa waayahay xadiidkan waxa labaada uu muujinayaa oo arrinta uu sheekhu halkan u keenaya qofka qof ka soo xajiyaya inuu isagu xajiyey horta inuu naftiisa ka xajayo xajatulislaamkii uu soo gutay xajkiisii faralka ahaa markaasuu qof wakiil ka noqon karaa laakiin haddii isagaba xajka lagu leeyahay cid wakiil kama noqon karo waxaa kalou ku tilmaamayaa xadiidka usluubka uu u xidhanayo iyo habka uu u xidhanayo qofka qof ka xajiyaya qofkii uu ka xajiyaya waa inuu magac dhabaa waa inuu ereygaa isticmaalaa ilaahay ow hebel baan ka xajiyay ilaahay heblaayan ka xajiyaya heblaaye ayaan xaj cumro ilaahay ou ka xidhay inta badan innaga cumrada horaysa waanu idhaahdaa labayka allaahumma cumratan can fulaan af carabi weeye waanu idhaha ilaahay ow cumrada ah waxaan ka gudanayaa heblaayo ama hebel maalinta xajka la xidhanayo sideedaadna waanu idhaahdaa ilaahay hebel ayaan ka xajiyaya istixbaabu dikri ismi lmaxjuuji canhu fi talbiya waa in waa in nebigu uu sugay ereygan ha isticmaalin mu odhana wuu u daayey qofku qof nool iyo qof dhintay labadaba uu ka xejiyi karaa oo saynu horeba usoo aragnay niyada xajka in la bedeli karaynu halkan ka arkayno niyada xajka oo isagoo ninkan ka xidhay ayuu nebigu uhi bedel haddana cibaadooyinka kale waa arrinu xajku kaga duwan yahay oo qofkii oo xidhay ayaa bedeli karaa asxaabtu ridwaanullaahi calayhim iyagoo qaarkood xaj soo xidheen qaarkoodna xaj iyo cumro soo xidheen sanadkii xajatulwadaace rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu horkacayay ayaa wuxuu ihi war intiina hadyiga wadaa ha iska xidhato wixii ay soo xidhatay ha ku daysato cid kasta oo aan hadyi wadin cumraha u rogeen xajkoodii oo iska raaxaysta oo heegankiiyo feejignaanta ka baxa dharkiinii ku noqda maalinka sideedaadun xidha sidii bay wada sameeyeen asxaabku ninkan wuxuu idhi shubrumo ka aad ka xidhatay un bedel adigu kaagii ka dhig marka way iska bannaan tahay qofku isagoo xaj soo xidha inu cumro u bedelo lidaalik baa cali laftiisu mucallaquu ka dhigay xajkiisa sanadaa dee waa kii ka soo xajay cali radia allahu canhu yaman buu kasoo xajay kadibna nebigu u weydiiyey wuxuu maxaad soo xidhan waxaan idhi bu uhi wuxuu nebigu xidhay baan xidhay de anigu haddaba xaj baan xidhay xidha bu markaa isaguna uu raaciyay marka niyada waa arrin waxyaaba khusuusiyaad uu ku leeyahay weeye xajka sidaynu arki doonno cibaadooyinka kale soomka iyo salaada iyo sakada iyo uma baahna niyo aad ku dhawaaqdo oo aad tidhaahdo usalli ama nawaytu salaa ama nawaytu siyaam inaad ku dhawaaqdo laakiin ku dhawaaqa waa arrinuu xajku u leeyahay gaar ahaan sidaynu arki doonno talbiyada marka khusuusiyaad dhowrahoo noocaas ayaa cibaadadan xajku ay ka leedahay xagga niyada iyo isbedbedelada waxaynu xadiidka ka fahmaynaa qofka haddii wax ka si noqdaan walaalkaaya oo aad arkaysa diintiisii oo dhaawac ku yimi adigu u sheegoo gaadhsii hadduu isagu canaasamo uu kaa qaadan waayo oo uu nagta xarfiyo dee isaga u taallaa xujadu dee isaga ayay ku wareegaysa Ah, sidoo kale marka aad arrinta hore u diidda ee khataa badiilkana waad u samaysaa waa inaad u samaysa kaa inaad ka xajta ansixi mayso qura kumuu day nabigu calayhi salaatu wasalaam laakiin badiilkiina wuu sheegay qofka ka xajiyaya qofkan ma qof ehelkiisa ah unbaa ehelkiisa qof ah maalan ma dee walaalihii ama aabihii ama eh, adigu cid ay waxisu yihiin miya mise ehm, waa ka xajiyi karaa qof kale oo dee loo wakiishay oo kan weliga ahay u wakiishay ama adduunba la siiyey ha iyo maya labadaba waa la yidhi maya buu sheekhu u yar janjeeraa laakiin waxaa raajixa in maaragtay sida aimadu in fara badan dee markaad raajacdo maraajicda xaj ka hadlaysa waa laga qof kale uu ka xaji karaayo uu u fasaxay uun kan weligaahay ui aabbahay kasoo soo mawaalidkayga ama islaamka intaasoo culimadu waxay leeyiin yustaxabu an yaxuja can abaweyhi in kaana mayitayni aw caajizayn waa sunne inuu ka xajiyo labadiisa waalid xadiidkaa zayd ibnu arqam baa waxa uu leeyay idaa xaja arajulu can waalidayhi tuqbalu canhu wa canhumaa isaga iyo labada waalidba xajkii waa laga aqbalaya wastabsharat arwaaxuhumaa fi samaa wa kutiba cinda allahi baraa ilaahay agtiisana samafalaa lagu qoraya ruuxdooduna way ku raaxaysanaysa shuruudihii markaa qofka xajiyaya iyo ka laga xajaya labadaba aragna wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala khadabanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waxaynu halkaa intaynaan ka bixin raacin lahayn qofka ha la eego waalidka waalidkaa ah ama ehelka ah ee la doonayo in xajkii la geeyo ha la miisaamo kow sida had iyo jeer waa tan xoolahoo kale marka la iibinayo midna waa waafi midna waa qabad markaa bal inuu waafi xajkii soo gudan kara yahay iyo inuu qabad yahay waa in la eegaa marka haddii uu noqdo mid aan hawshan soo fulin karaynin yaan la maqiiqin oo ila wuxuu u baahanayaa dhowto in ama sariir lagu dawaafiyo ama baaskeelad wuxuu noqonayaa culays qofkan wada laftiisa wuxuu ka luminayaa dhadhankii cibaadadiisa oo wuxuu noqonayaa qof khidmad ku jira oo qofkan un gacmaha ku sida oo ilaalinayo waktiguu ducaysan lahaa iyo waktiguu tukan lahaa iyo wareer buu ku ridayaa marka hadduu noqdo qof aan si xaragaa u dawaafaynin oo aan u socon karaynin sidanoo kale unbaa la samaynaya waa laga xajaya cid ka xajtuunbaa loo samaynaya isaguna halkiisanuu iska joogaya marka sidaa laga xajana ilahay idankii dee xajkiisa waa maqbuul cumradiisa marka hala miisaamo inuu yahay qofkani kii tegi lahaa ee dawaafi kari lahaa addimadiisa ku dawaafi lahaa ku saciyi lahaa ee carafa ku tegi lahaa inta faraha badan marka arrimuhu adkaadaan ama meeshu eh, saxmada yeelato gaadhigu suuq ma leh meel gaadhigu afar saacadood u soconayo ayay lugtu rubuc u soconaya meeshii rubuc loo soconaya buu gaadhigu mararka qaarkood afar saacadood soconaya marka waa loo baahanya qofkii inuu halkaasoo kala lugeeyo si go-an baag carafa marka la tegaya laga soo noqonayo marka miisaankaa qofkaa lagu sameeyo khadabanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam faqaal nabigu khudbad buu noo akhriyey buu yihi cabdillaahi ibnu cabaas markaasaa nebigu waxau ihi ina allaha kataba calaykum alxaj waardadii ou ilaahay xaj buu idinku waajibiyey intaa markuu yidhi faqaala alaqracu bnu xaari faqaama alaqracu bnu xaabis aqrac ibnu xaabis baa istaagay habal buu la kacay faqaala wuxuu uhi afii kulli caamin yaa rasuula allah rasuul allahu masanad walba intaasuu alla ka keenay intaasuu ku yeedhiy qaala markaa nebigu wuxuu yihi intuu aamustay muddo ayuu mar dambe jawaabay wuxuu yihi low qultu haa haddaan odhan lahaa haa lawajabat way waajibi lahayd low qultu haa aa waxay si haddaan odhan lahaa erayga haa <laughs> way isyar waafaqday une low qultu haddii aan ku odhan lahaa haa <laughs> hmm marka haadu iminka waxay unoqonaysaa ti af soomaaliga ahayd maaho mid af carbeedaho jawaabta wey low qultu ha haddaan ku jawaabi lahaa kelmadda codsigaaga haddaan ku jawaabi lahaa wey lawajabat way waajibi lahayd jawaabtaasaa waajibi lahayd alxaju mara waa xajku waa hal marun cumrigii famaa zaada wixii kordhaana ee markaa ka kordhaa fa huwa taawuc waa sunni rawaahu lhamsa hayra tirmidi waasluhu xadiidkan asalkiisuna fii muslim buu ku sugan yahay min xadiidi abi hurayra waa xadiid saxiixa oo mawsuula su-aal buu ka jawaabaya xadiidkani aayaddu way idlaaqdo dee ilaahay baa wuxu uhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila ilaahay dadka xaj buu ku leeyahay qofkii tegi tegi karaa marka ma sanad walba ma bil walba sida loo gudanaya waa caynkee xadiidkana caddeeyey taala inuu yahay jaalis cumrigii hal mara waa arrin loo soo fudaydiyey qofku cumrigii waa hal mar cibaadada ugu wakti yar weeye waa hal mar halka sekada iyo soomka iyo iyagu ay yihiin sanadkii mar salaadiina afar iyo labaatankii saacadood ba ay soo noqnoqonaysa sababta ay raqam waaxid ama kow tawxiidka kadib salaadu u noqotay u fadli badatay dee waktigeedii baa badan qofka bani aadamkiina waa daciif qofka bani aadamka ah waxa ugu daranuun wax ku soo noqnoqda sanadkii iyo bisha iyo cimriga iyo sanadaha iyo way u sahlayn laakiin habeen iyo maalin haddii la idhaao qofkaasi waxaasu way kugu soo noqnoqonaya arrin ku culus weey marka ilahay baa hi wa inaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin kabiira waa culus arrinkeedu masalana marka da isku culays noqon maayaan shay cumrigii hal mara iyo tan afar iyo labaatankii saacadoodba shan jeer soo noqonaysa la yidhaahdo oo nebiga xikmaddaa ka soo sheegay <clears throat> ka soo qadimay macnaha sabab noqday waxaa se xusid mudan cibaadada saynu horaba usoo xusnay cibaadada faralka ahi waxay u baahan tahay wax istabniya istaaru noqda weheliyo lagu lifaaqo sunno ah oo hadday ka naafato qofka ama waxu dhinmaa oo ay ansixi weydo loogu kabo ilaa mara markay dilaacdo waxbaa lagu kaba ama ay si u noqoto marka waa kabitaanki soomkii sunnaha wuxuu kabayaa kafaralka salaadii sunnaha faralka baa lagu kabayaa eh, xajkii faralkaha haddii uu wax noqdo sunnii baa lagu kabayaa marka addoonka la xisaabinaya ilaahay uu xisaabinaya wax ka nuqsaamaan malaaigtu way sheegayaanoo waxay leeyihiin ma dhamba waxbaa ku jabay bal u eega buu ilaahay leeyahy sunayaal inuu leeya loogu qabo marka ha odhanin hal mar un baan cumrigii inta uu duruuftu ku saamaxayso ka faaidayso waxaa kaloo iyaduna samaradii xajka iyo midhihii laga goosanayay ka mid a ah, qofku hadduu ka yamxeerinayo ama la jeclaynayo xagga maalka xadiid saxiixa baa ku aroray cumrada iyo xajka oo qofku uu kordhiyo badsado inuu ilaahay dakhligana u kordhiyo taabicuu bayna alxaji waalcumra fainahumaa yanfiyaani alfaqr kamaa yanfi lkiir khubs alxadiid khubs alxadiid war waxay isku xidhiidhisaan oo iska badsataan xajka iyo cumrada buu nabi uhi calayhi salaatu wasalaam waxay u buufiyaan oo ay u eriyaan faqriga shayga la idhaahdo sida buufimadu ay wixii wasakha xadiidka uga saarto saasoo kale ay u buufiyaan faqriga marka ilahay idankii dakligaa mal waa usas aliqtisaab dhaqaalaha waxyaabaha markaa usaskiisa taaba lagu darsan karaa marka iqtisaad islaamiya la eegaya sida nebigu calayhi salaatu wasalaam waanadii waanada ugu dadaalaya asxaabtiisa oo waaninaya ilaa qalbi waano waaye waali iyo qafladba ku dambaynayaae ayaynu halkan ka arkaynaa waa ka kolba khudbadda ujeedinaya xajka uga warramaya ciddii markaa markuu nebigu leeyahay si caama ula hadlayo ee uu leeyahay waxa ilaahay u idinku waajibiyey xaj dad oo dhan inaanay ahayn aayaddaa ku sheegtae qofka kari karaya uu yahay waxa masaladan ay sabab tahay culimadu inay isku khilaafaan siiqatu lamr hal taqtadi tikraar am laa marka daliilka ilaahay uu wax inagu fara ama rasuulkuba wax inagu faro amarkaasi ma wuxuu keenaa deg deg mise dibdhac baa iman karaa amarku ma wuxuu keenaa tikraar iyo soo noqnoqod mise hal mar buu noqon karaa haa iyo maya labada way jirtaa qolo walibana daliilkooday leeyihin laakiin daliilkani wuxuu ayidayaa qowlka odhanaya haddii amar la bixiyo hal mar baa uu ku hirgeli karaa wixii keenaya in la kordhiyo lasoo soo celceliyaa daliil kale u baahan yahay waa masale usuuliya waaya waxaynu halkan ka qaadanaynaa shaaricu sharcigeennu wixii uu ka aamuso ee aan la ina odhanin sameeya isku adadkayn mayno qodqodi mayno oo baadi dooni mayno wixii aan la ina farin waxba inagu isku isku hawli mayno sidaanu ninkan uga joojiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam ina alafdala asukuutu wacadamu lbaxthi can ilumuuri alatii lam ya'ti laha sharcu bidikr ila ilaahay waxba ma ilaawo wixii muhiimahee farala dee isagaaba inoo sheegaya marka maxaynu u qodqodina ilaahay baa wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasuukum wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum cafa allaahu canha aayaddaasi waxay diidaysaa su-aalaha aan faa'iida ku jirin in la qodqodo xadiidka loo saxiixina waxaa uu ahaa muslimiinta waxa ugu dambi weyn qofka waraysanaya shay aan laga xaaraam yeelin ma xaaraan baa waxaasi dabeedna dartii looga xaaraam yeelay dadka wasakata can ashyaa raxmatan bikum hayra nisyaanin falaa tas'aluu canha wixii uu ka aamusay waa naxariis waxaynu ka faa'idaysanaynaa amarku dee waajib buu keenaa amarku waajib buu keenaa markanu nb nebigu leeya low qultuhaa la wajabat ha haddaan odhan lahaa waxay noqon lahay waajib waxaad ka arkaysaa xadiidka naxariista nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddana u naxariisanaya oo intaa u aamusnaaba wuxuu eegaya inuu ilaahay jawaabta ka xil qaado ilaahay waana ka xil waa loo waxyoodayo markiiba uu dhiibay jawaabta baabu lmawaaqiit meelihii laga xidhanaya xajka ayaynu gallay waynu aragnay fadliga xajka waynu aragnay inuu faral yahay waynu aragnay qofku iskiina inuu utegi karo cidna ka xajihi karo iyo taa shuruudaha ay leedahay markuu qofkii xajkii xidhanayo lahu miiqaat makaani wa miiqaat zamani goob laga xidhiyo wakti la xidhuu leeyahay xajku goobaha laga xidhanaya caalamka ka mid ihi waa shan meelood oo axaadiidtan soo socota ay sheegayso oo afarta jiho ee kacbada laga imanayo ayuunbay afartaa meeloodna noqonaya almawaaqiit almakaaniya baa la nebigaa cayimay calayhi salaatu wasalaam intuba waxay muujinayaan karaamada iyo sharafta iyo qiimaha uu leeyahay baytullaahi alxaraam oo waxay ka dhigan tahay halkaa markaad marayso soonkii xaramka ayaad gashay macnaa eeryadiisii baad gashay marka waa inaad ku qadarisaa camal adigoo camal ku qadariyey oo isagii niyooday inaad ilaahay halkaa ugu cibaadaysato halkaa ha dhaafo marka daarad weyn oo uu leeyahay weeye xaramka marka aad soo dhowaatana waxaad soo gelaysa haddana meel kale oo kasii fadli badanoo eriya xarama ah, oo xaramkii iyadana maka ka ballaadhan waad soo dhowaanaysa haddana makaad soo gelaysa oo iyadana xurmadeedii baa sii kordhaysa kacbadii baad ku soo dhowaanaysaa iyo xurmadiisii kasii badan tahay ayaad soo gelaysa isna kacbadii ku wareegsa intaasoo dhami waa ixtiraam la siinayo baytullaahi alxaraamkan kacbadan kooban ee loo tukanayo oo intaa xariirta madoobi ay saaran tahay ina awala baytin wadica linnaas laladii bibakka ka ilaahay uu leeyahy waa kacbadaas mawaaqida makaaniga ah ee jihooyinka ah afartii jiho sibay uga yaro dadban tahay laakiin qoloba marka ay dhinac ka imanayso ama meelahan la sheegayay la xusi doonay ka xidhanaysa ama meesha ku toosa miiqaadkiisa xajka ee zamaaniga ama xagga waktiga la xidhan karana dee qur'aankaa tilmaamay alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaj falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj alxaju ashhuru macluumaat ilaahay baa wuxuu leeyahay xajku waa bilo la yaqaano ilan dhaqankii ay diintii intay kasii hayeen diintii nebi ibraahim iyo islaamkii qurayshiintii kasii haystay buu ahaa markaa xajka iyo bilihiisa iyo inaad saa darteed bay garanayeen markaasa ilahay ui waa bilihii aad taqaaneen uni lama nasakhin waa kaa habeen ah, dilqicda iyo maxaa la shawaal dilqicda dilxijo tobankeeda hore inkaasa la xidhan karaa waay marka mawaaqiiddii laga soo xidhanaya baynu marayna iyo axkaamtii la xidhiidhay mawaaqiidda waxyaabay ku xeernaa si kale haddii loo dhigana acmaashii xajka baa la gudagelaya oo la bilaabayaa arkaantiisii meelihii ugu horreysay xajkii iyo cumrada meelii laga xidhanayay macnaheed waxa wey in la bilaabaya isagii kol haddii la gaadhay goobtii can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana annabiya sala allahu alayhi wasalam nabi maxamed waqata liahli lmadiina qoladii reer madiina waxa uu u cayimay u asteeyey dalxulayfa meesha dalxulayfe la idhaahdo dalxulayf inay halkaa ka xidhaan waliahli shaam dadka ka imanaya waqooyiga galbeedna aljuxfa meesha juxfe la idhaahdo waliahli najdin qoladaa ka imanaysa hawd galbeed hawd hawd bari waxa iyagana u cayimay qarna almanaasil meesha la idhaaho waliahli lyaman qolada ka imanaya koonfur galbeed wa xagga reer yamaneede eh. yalamlam buu u cayimay afartaa meelood qolada waqooyi bari ka imanayana ee ciraaq iyo dhulkaana waynu arki doonaa kuwaasaa dhimanay markaa nebigu waxau ihi hunna goobahaas hunna meelahaasi lahunna waxay u sugnaadeen meelaha cayiman hunna lahuna macnaha buldaanta iyo goobahaasa isleh macnaa haadihi almawaaqiif lihaadihi albilaad meelahaas hunna meelahaasi lahunna wadamada ah bilaadka ayaa ka soo xidhanaya iyo waliman ataa calayhinna ciddii soo marta min gayri ahlihinna ee aan ahayn halkaa dadka degan ciddaa soo xidhanaysa oo miman araada alxaja aw alcumra ciddii xaj iyo cumro doonaysaa qofkii aan xaj iyo cumro doonayn wuu iska soo dhaafi karaa waman kaana duuna dalik ciddii ka sokaysa meelahaa la yidhi ha laga xidho afartaa meelood qofka ka sokeeya xagga kacbadaba ka soo xiga iyo xaramka fa min xaysu ansha'a halkaa uu ka curiyo weeye barfuu joogo ayuubuu ka curinayaa fa min xayu anshaa halka uu socodka ka bilaabay oo dee bartu jooga ah weeye miiqaadkiisu xataa ahlu makkata min makka reer makana meel kale tegi maayaane makuun bay ka xidhanayaan muttafaqun calayh shantaa meelood si kale haddaynu dhignana lix meelood ayuu xusay afar meelood baan ayuu xusay xadiidkan afar waa cayiman yihiin qofkii afartaa ka sokeeyana meesha uu joogaabuu ka xidhanaya isaguna oo kaasaa dhinacaa marka laga eego shan buu noqonayaa meel lixaadna waa dambaysa meelahan kolka la eego xagga masaafo ahaan way yaro kala durugsan yihin oo meelana maka iyo kacbada waa ku dhow yihin meelana aada bay uga durugsan yihin xikmadda allahu aclam laakiin meel walba sideedaasaa loo raacaya masalan eriyada ugu fog goobaha laga soo xidhanayo waa reer madiina halkaa ay ka soo xidhanayaan ee la yidhaahdo dan iminka aadaaru cali baa loo yaqaanaa magaalada darafkeediiba uu soo gaadhay masjidka rasuulka sala allahu alayh wasalam saddex iyo toban kilomitr bay u jirtaa hawd baa loo soo baxayaa dariiq alhijra bay ku taallaa oo halkuu nebigu markuu hijroonaya madiine ka galay oo hawda afar boqol iyo siyaado kilomitr ilaa afar boqol iyo labaatan kilomitr bay u jirtaa makana ila waa kambalkii madiinade qoladaasaa ugu fog marka dee meel walba inta badan mamlakadanaa ku dadaashayo waxay ka sameeyeen dukaamo yaryar iyo meherado iyo masaajid weyn oo laga xidho iyo dadku wixii ay xidhan lahaayeen dhar iyo cadar iyo wixii oo dhan waa magaalo yar oo dee gaadiidku isweydaaranayo intoo la dego lagu maydhanayo dharkii laga xidhanayo oo saas oo kale masaajkiina lagu tukanayo meesha juxfa la yidhaahdo iyadu juxfa waa xagga badda cas waxay iyaduna u dhowdahay ereyada raabaha iminka raabakunbaaba laga soo xidhaa waxa ay u jirtaa iyaduna maka laba boqol iyo sideed kilomitr qarnu qarnulmanaasil isagiina waxa weeye bari hawd xagga daa'if sideed iyo toddobaatan kilomitr buu u jiraa y ayuu maka u jiraa yalamlam oo iyaduna hawd galbeed ah eriyada aynu inagu ka xidhanayno weeye iyo reer maka ciddii xaggan ka tegaysa hawska oo dhan boqol iyo labaatan kilomitir bay iyaduna u jirtaa sidaa darteed ayaa inta badan dee marka diyaaraduhu ay socdaan way sheegaan sida qaalibka ah astaan iyo waxbay dee ku garanayaan bayloodkaa sheega waase wax yar kadibba marka uu sheegaba dee diyaaraddu waaba gelaysaaba jida ayay kolkiiba gelaysaa in yar kadib marka qofku dee inuu hubsiino sameeyo mararka qaarkoodna de qofkan diyaaradda wada iyo shaqaalaha iyo waadadaan cibaadadan ba u sii danaynaynin waxay kalifaysaa meel hore in laga soo xidho intaan la gaadhin iyo intaan la gaadhin in la xidhaabay bay iyadoo axwadka la sameeyayo sida dadaalka ah waayo haddii kale dhiig baa ku waajibayo qofkii uu dhaafo goobtii qofkan laftiisana de hadduu gaalba yahay xabad ruushoo diyaaradiisa iska wado khamri iska cabaya hadduu kula halkaa weeye xaajo meeshii laga xidhanayo bilaa dhaaftayba marka kalaam lfasiq laa yuctabar marka ixtiyaad ahaan inta badan waxaanu ka xidhanaa intaan la gaadhin ayaanu dadaal ahaan samaynaa xagga horaanu ka xidhanaa fadliga sida fadliga badan aynu waynu arki doonaa waxa weeye cala almiiqaat ama goobta miiqaadka marka la taagan yahay saasaa fadli badan hadyiga rasuulkana calayhi salaatu wasalaam haddaana si xaqiiqo u haynin oo aad ka shakido ama looga qaateen uu noqon waayo qofkii kuu sheegayay axwadka ah, iyo dadaalka ayaad samayn qabla almiiqaatna waad ka xidhan kartaa waanay bannaan tahay biitifaaqi alculamaa waynu arki doonaa insha allah iyo lamlamna arrinkeedu waa kaa wey hunna lahunna waliman ataa calayhina hunna lahunna macnaheedu waxa weeyaan haadihi almawaaqiif lihadihi lbilaad goobaha aan cayimay dadka degan baa leh waliman ataa calayhina min kayri ahliha iyo ciddii soo maraysa dee ummadaha ka shisheeya qofkii halka ku toosan ayaa miiqaad u ah kii ka sokeeyana waa halka uu jooga xataa reer maka halkay joogaan oo reer maka markuu qofka reer maka xajka xidhanayo subaxa sideedaad dee maku ka xidhanaya maka markuu gurigiisa ka dhaqaaqaya ayuu xidhanaya xataa qofkan xaajiga dadka halkeenan ka taga warka hore waa la cumraystaa kolka cumrada la dhameeyo maala maalmaha ay bilanayso dilxijra muddaa la iska sii joogaa reer makaa la noqonaya oo qofkii afaqig ahaa ee la odhanaya mutamatica wuxuu ku biiray deegaanka reer maka maalinta uu xidhanayo sideedaad maku ka xidhanaya meel uu baxayo kale ma jirto mulaxadaasi waa muhiim qofku inuu garto xataa ahlu makata min maka mawaaqiidda ayuu nebigu cayimay calayhi salaatu wasalaam astaantaasu bixiya mana lunta inta badan oo dee xataa waktiyo dee dadka muslimiinta ay dagaalameen oo fitnooyin dhaceen oo la isla legdamay way jirtaayoo dee kun iyo dhowr boqol oo sanadood baa ka dambeeyey haddana min xusni alxaq astaanaa iska jiro mamlakadihii iyo maamuladii muslimiinta ayaa waxay ka samayn jireen kaabado waaweyn iyo deegaamo wax ku wada qoran yihiin oo dadkii sameeyey magacyadooda iyo dhayskiiyo ku qoran yahay marka tii un baa laga tixraacay inta badan oo aahaartaas iyo mawaaqiidaas iyo xuduudda xaramka iyo inta badan calaamada iska wada leeyihin la ysaga dambeeyo oo kuwa kalena ay mid kale kasii agdhisaan oo haluma jarto waaya وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبgu وqta لأهل العراaq reer cراaq wuxuu calaamadiyey data crqi meesha magaca la ydha وأsلhu عinda mسلم min xadiiثi jaaبir رadي الله عanه halkaasuu asalkiisa ku jira ilaa أna raawihi shaka fii rafcih raawigii markaa xadiidkan warinaya uu shakiyey marfuucnimadiisa وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق meesha daatu cirq la idhaahdo isagaa u asteeyey dad odhe halkaa ka soo xidheen markii ay weydiiyeen وcinda أحmed وأbi daud والتirmidi عan iبn cabaas رadي الله عنهma أن النabiya slى الlaه عaليهi وasلم وqta nebigu waxa uu calaamadiyey لأhli الmashriq qolada reer bariga ah qolada bari ka imanaysa waqooyi alcaqiiq meesha la idhaahdo marka caqiiq iyo daatu cirq waa laba meelood oo siman oo maaragtay iska agdhow cumarna wuu halkaas u calaamadiyey daatu cirqi la idhaahdo kolkii dambena dee xadiidkanaaba waafaqayba ay iswaafaqeen marka waa bariga ah, oo sidaa si yara waqooyi xisaabsan qarnulmanaasilna qolada bari hawd kuwan kale ee xaqiiqa ma daatu cirqina waa bari waqooyi waa waadin cadiim yaqacu sharqa maka lmukarama fahuwa bixidaai daati cirqin sharqan yabcud amaaniyatan wa cishriina kilomitran wayabcud can maka bimia wa amaaniyatin wa cishriina kilomitr macnaha labada meelood baa sideed iyo labaatan isu jira isagu maka boqol iyo sideed iyo labaatan ayuu u jiraa markaasaynu soo arkaynay waxa ugu dhowaa qarnulmanaasil waxa ugu fogaa mas meesha ay ka soo xidhanayeen reer madiine oo dulxulayka qofku haddaba isagoo camal doonaya sidaa xadiidku uu tilmaamay hadduu dhaafo halkaa ah dhiig baa ku waajibaya dhiiggaa wuxuu kaga fakan karaa inuu dib usoo noqdo oo miiqaadkii uu yimaado mar kale labadaa midun wey miman araada alxaja aw alcumra qaydkaasuu nebigu ku xidhay waa qofkii doonaya xaj iyo cumro kii aan doonayn isagu waa iska shaqo tegi kara ama shaqo u socda ama muraad horeynu usoo sheegnay inay tahay tacdiimu hada albeyti watashriif bijacli hada alxima seerahaasuu yeeshay tashriif bee cumar ibnu khadaab fiqigiisa ayaa arrintani aad u muujinaysaa qoladaa ka imanaysa ciraaq waktigii dee la xoreeyey basre iyo kuufe iyo ciraaq ayaa u cawdeeno waxay yidhahan qarnulmanaazil hawd buu naga xigaa aad buu nooga fogiyo xaggaas u xigaa haddaan istidhaano dib ugu noqdo way nagu adag annaguna toos bay kacbadii xaggan ka tahay waxaanu doonaynaa meel aad noo cayintoonu ka xidhano halkan uu cayimay dabeedna xadiidkan aaba markii damanayay waaya faqaaluu licumar ina rasuula allahi xadda liahli najdin qarnan wainahu jawrun can ariiqina qaala fanduruu ilaa xadwiha min ariiqikum faxadda lahum daata cirqi fasaara hada sunata likulli man yaati calaa miqaatina waaya inahaa kale kollay tafaasiishanuu kasii bixinaya waxa ay la xidhiidhaa mawaaqiidda iyo sidii loo calaamadiyey iyo inahaasay maaragtay ayay khusaynaysaa Ah, intaa faraha badan uu ka xuduuddii miiqaadka iyo guddiyo soo calaamadiyey iyo waxase qaraarka dambe saddex iyo toddobaatan qaraaru hay-ati kibaar alculamaa bishaani almawaaqiit almakaaniya raqam alaaa wasabciin ayaa mulaaxado yari ay ku dhex jirtaa oo uhi ina alfatwa saadira min asheekh cabdillaahi ibni zayd ali maxmuud bijawaaz jacli jidda miiqaatan lirukaabi اطaayaraati aljawiya wasufun albaxriya fatwa baila macnaha qaar baa fatwaday buu leeyay malaa sheekhaas unbaabu sheegay ka mida qolada culimada sacuudiga wakti hore ahaa in jiddo laga xidhan karu sheegay waxase uu leeyahay fatwadaa culimadu waa deediseeyeen waayo shaaricu wuxuu xadiday qolo waliba inay meel kasoo xidhanto marka jiddina way ka sokaysaa meeshan yalamlam la idhaahdo de waa sabciin kilo bay u jirtaa sidaa darteed qofku yalamlam inuu dhaafuu jiddo kasoo xidho waa xaraam ama neef baa ku waajibaya ilaa waajibaadkii xajka mid kamida buu ka tegay oo ah in laga soo xidho miiqaadka ama waynu ku noqdaa labadaa mid weeye laakiin fatwadaa laguma xisaabtamayo laa yajuuzu liman mara miiqaatan min almawaaqiiti almakaniyati awxaada waaxida minha jawan aw baxran aw an yujaawizahu min hayri ixraam sida daliiladaasoo dhamme isla waafaqeen qofku inuu dhaafo maaha adigu inaga iyo maaragtay manaadiq kaleba masale culimadu yara xusaano qofku masalan hadduu baalmaro iska dhaafo miiqaadkan oo uu tago madiina oo uu kasoo xidho dabeetana miiqaadka reer madiina khilaafbaha ku jira way fasaxaan culimada qaarkood oo inta badan xujaajta waktigeenna halkan ka taga waxa dhacda wakti mubakira la dhoofiyaa ama aan idhaahnee wakti hore oo laga yaabo xajkii muddo dheer inay ka hadhay masalan labaatanka ama siddeed iyo tobanka bishan la yidhaha dilqicda ayaaba la kaxeeya qaarkood marka waxaa ka hadhay xajkii labayo labaatan cisho ayaa ka hadhay sidaa darteed qofkii dee xaj ma xidhan karo cumruu xidhanaya dabedna waxay isku dayeen saaniska inay kasoo faa'idaystaan madiino ay soo maraan halkii ay kolka dambe madiino ku dambeyn lahayn inay kusoo horeeyaan marka asalkii qofku waa dhaafsanyao dee uu dhaafay miiqaadkiisii laakiin maadaama uu kasoo xidhay miiqaad kale waa iska ansaxaysaa bay leeyihin qolyaha culimada akhiiran mucaasiriintii markay malaayar baarbaareen qofka ma ka tegaya inuu kolley camal un sii xidho aimo badan baaba ku tegayba qaarkoodna waxay leeyihin meel lafdiga xadiidkaynu sixgelinayna qofka inuu camal sii xidha ay faral ku tahi waa qofka xaj doonaya ile xadiidkiibuu nabigu ku yihi miman araada alxaja walcumra baabu wujuub iraam wujuuhi alixraami wa sifati ixraamkii iyo sifooyinkiisi macnaha hababka xajka loo xidhan karayo eh, camalkaa la gudagelayo ama xajki iyo cumradii wa can caaishata radia allahu canha qaalat kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nabigaanu raacnay caama xajat alwadaac xajkii uu nebigu xajee kelayahaa ee ugu dambeeyey sanadii tobnaad nebigaanu la xajay fa minaa waxaa naga mid ah haddaanu asxaabta nahay man ahalla bicumra mid cumro xidhay wa mina man ahalla mid xidhay baa naga mid ahaa bixajin wa cumra xaj iyo cumro isku daray wa minaa waxaa naga mid ahaa man ahalla bixajin mid xaj xidhay wa ahalla rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bilxaj nebigu xaj buu isagoo xidhay fa amaa man ahalla bicumra qofkii cumro uun sii xidhay faxalla cinda quduumi kolkii uu dee galay xaramka wuu xalaaloobo arkaantii cumradu dhammaystiray dawaafkii sacyigii xiirashadii waa u dhammaatay xaj cumradiina halkaasay ugu dhammaatay ku xalaaloobay wa amaa man ahalla bixajin qofkii isagu xaj xidhay aw jamaca bayna alxaji waalcumra ama xaj iyo cumro isu geeyee mar wada xidhay qiraanka qaybta loo yaqaano falam yaxiluu iyagu may xalaaloobin xataa kaana yawmu naxr ilaa maalinkii la gaadhay xoolaha la gowracayay ee ciidda muttafaqun calayh waxaa xadiidkani uu tilmaamayaa anwaaca nusuk qaybaha loo xidha camal waa saddex siyood saa daahirka xadiidkaba ka muuda dee waxaa la gudanaya waa laba shay labadii in la kala kaxeeyo in laisu geeyo waa saddexdaa xaalood in lab saddex labada shay ee la gudanaya midba midba qayb laga dhigo oo la kala saaro iyo in la isu geeyo saddexaasay ka soo baxaya in xajku qofkii xidho iyo inuu cumro xidho iyo inuu labadaba xidho markuu qofku xidhanayo waxa uu eegayaa mulaadasaad waxyaabaha xaalkiisa ku xeeran ee inuu idhaha saddexda dariiqaba way banaanaa inay iska xidho un ma sida dadka qaarkood halkan ay sameeyaan xajku waa camal cumrigii mar la sameeyooo tadbiiqiisaan badnayn dee dadku inta ay had iyo jeer si camala u sameeyaan sidaa darteed ayaa waxa uu ku adag yahay wuxuu ubaahan yahay khibrad badan ayuu ubaahan yahay qofku isagoo aqoonteeda leh ayuu haddana wax badan isku dabarogi karaa masalan nin sheekhaa bar dhaweyd majmuucu kaxeeyey salo si unbay dee ka yaro noqotay malaha xajkiibuu markaa isi dee saddexda siyoodba way banaanaayeen aan iska xidhana buui xaj iyo cumro markaa wuxuu ku horraysiiyey madiina halkana dee si aynu sheegayno wakti horaa laga kaxeeyey iyagiina wakti horay diyaaradii qaaday madiinana way ku horeeyeen ah, xaji iyo cumrana dee waa xidhan yihiin oo ma xalaaloobi karaa ilaa waxay sugayaan maalinka sideedaad meeshuna madiinina aad bay u qabowda waktiyadii qabowgaynu kusoo beegan dumarkii balaa iyagu waxaaba iska gashanayaane geedkii rag ahaa laba goonna waa ku taagan yahay baraftii dee gabadanadii aada garanaysana waa la dhex galay markaasay dadkiiba wada qallafeen oo wada qarqarxeen biyii ku maydhan kari waayaan rafaad ayaa qabsaday ila qofkii jaakeetka iyo wixii dhaxanta ka xidhan lahaa waa kanoo waa ixraaman yahay marka maxaa uga dhib yaraa waxaa uga dhib yaraa inuu cumro xidho dabeetana iska xalaalooba sida uu nebigu kula taliyay calayhi salaatu wasalaam asxaab ama makaba uu yimaado cumradii sameeyo dabeedna madiina sameeyo marka almuhim waa arrin tadbiiq badan bay u baahan tahay runtii cilmi oo qura maaha laakiin waa lagama maarmaan khibradda iyo wadciga iyo waktigana in la eego marka saddexdaa xaalado way banaayiin laakiin inaga xaalada keliyahe iminkaa ku habooni sida axaadiistu ay tilmaamayso inuu nebiguna asxaabta u sheegay calayhi salaatu wasalaam weeye waa tamatuca tamatuca oo ah in xaj la sii xidho in cumro la xidho dabeedna la xalaaloobo markay halkan diyaaraddu ka tagto caawaba waa la xalaaloobi karaya beritaba qofku xaalad caadiyu geli karaya iska cibaadaysanaya ilaa maalinka sideedaaday gaadho daalika sideed kolkii gaadhoba xajka la xidhanaya sideedaad sagaalaad iyo tobnaad bar ka mida laba cishiyo barkaana qofku ixraamkii u xidhnaanaya marka qaybtii hore ee cumrada qofkii uu gudanayeyna waxaaba laga yaaba saacado ama geli ayuu xidhnaa dharkii ixraamka marka dambena laba cishiyo barun baaba xidhan yahayba marka wax mushkilada iyo hawlaha uu kala kulmayo ixraamka iyo dee maxduuraadkiiyo uu iska ilaalinaya qof ma jiro marka saddexdan qoloba way jireen qolo xidhatay cumradii iyo qolo xaj xidhatay iyo qolo labadaba isku daray qofkii cumro xidhuun baa xalaaloobay laakiin kii xaj iyo cumro kii ama xaj keliya ahaa ama cumro iyo xaj isku daray isagu waa sugay laakiin qoladaa ay caaisha sheegaysaa waa qoladii hadyiga wadee nebigu ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam ciddii aan xoolo iyo hadyi wadin wuxuu nebigu amray oo u tilmaamay inay fadli badan tahayna u sheegay isaguna tamaniyey inay iska iska xalaaloobaan xajkiini u bedela cumro xalaalooba qofka laakiin hadyiga wadaa maya wuu sugaya isaga marka saddexdaa magac saddexda qayboodba mid waxaa la yidhaha atamatuc waa cumraha la horraysiiyey markii xajka la horraysiiyeyna waa alifraad markii labadaba la isu geeyeyna waa alqiraan waxay ku kala duwan yihiin qofku marka uu xaj keliya xidho ee uu doonayo cumrada wakti dambe inuu guto isagu ma laha neefku gowracayo inaa fidyaha ku waajibaya ma jiro laakiin labadan xaalee kale markuu qofku cumradii qadimo inuu xalaaloodo iyo markuu isku lifaaqo xajka iyo cumrada labadaaba neef baa ku waajibaya yajib calayhi dam fidya lagu leeyaha lagu leeyaha kadigii waajibka ahaa ayaa lagu yeelanaya oo dee labada jaanisoo waaweyn buu sameeyey marna cumradiibuu ku raaxaysto faman tamataca si aayaddu ay tilmaamaysa uu raaxaysto u nafiso marna laba camal oo wa laba wakti ku kala qaadan lahaa buu isu geeyey oo janis kooban buu ka wada faa'ideeyey marka dhiig baa ku waajibaya sharaxiisu ha iska dambeeya wallahu aclam